بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر وتعصر حكيم الحكاية الرابعة عشر بعد المئة حكاية بقول إتمنى الفراد عن الشيخ الشبلي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وأمدنا بأمداده شيخ شبلي meel badan kusoo marnay laakin wax makasooseeyin isag waxaa dhahaa julaf bin xajdar ashiblia dhahaa waxaa dhahaa abubakr julaf bin xajdar ashibli isaga waxaa dhaha baqdaadas ku dhashay meelas ku barbaari asalkiis waxa waaye asruu shana melayraa afka imid imaam junaydowna la saaxiibay idadkii casrigiisi ahaayeen waxauna ahaaye waktigiis ninka sheeka waktiga saas ahaaye xagga xaalada xagga dhuga xagga cilmiga madhabkiis maaliki u ahaa shibli wuxuu waxaas noolaa sideetan iyo tadawa sano waxaas dhintay saddex boqol iyo soddon iyo afartii kabrigiisna bagdaad ay ku taalaa marka asaga aada bidaayadiisi yani aada u dadaalay xad xadka waa dhaafyaal dhahay dadaalkiisi waxaana aa la sheegayaa la yiri waaas abu cali daqaaq waxaas dhihi waxaa isoo gaari shibli wuxuu ku shaal intaas intaas jeer oo intaas intaas bilood ama saas al oo cusba kulahay inuu safarka u caada yeesho saasas a hurdana makawareeni kasti weynaanta oo sharciga as weynay ahaayo Eh, wixii oo bakraanin dinuri aakhira cumrihi assheegay xagiisa iska sheegay hadii as waxaas hadii kaas eh, waxaasle hadis ahaa lahaay wixii sharciga asku weynayahay wax badan as ahaa lahaay ayiri waxaa la sheegay al dhahay samictu sheekh waxaas ahaa lahay sheekh eh, shibli hadii bisha ramadaan la gaaro yani dadka oo zamankiis dadaalkooda dadaalka badan as dadaali jire maxaa tahay bishaan rabbigeyaa weyneeyey aniga awalu man yucadimu waan ahay qabka weynaa kan horeeyaan ahay taasaan ka hadlaynaa sheekh shebe xaggiisi qaala waxaas dhahay qaala khaadiri yooman maalin khaadirkeega idhaay anta bakiilun ad tahay khaadirkeega qalbige qalbiga wa kusoo dhacaayo waay qalbigeyaan ka dhahay waayo macnaha bakiilad tahay anaa istahay faqultu ma anaa bibakiil khaadirka saas i dhahay ano angu jawaayo aniga bakiil miihi faqaala waxaas dhahay bal anta bakiil waa igu soo naqi adiga bakiilaa tahay fanaweytu waxaan niyeystay khaadirkaa saas igu soo nonoqday dartiisii oo bukliga u sifeey waxaan yeelti ana awala shayin yuftaxu bihi calaya sheega ko oo ugu horeeyo oo liifuraayo oon helaayo adduunya xaggeed otiihu inaan siiyo an yeesti awala fakiirin alqaahu fakiirka ugu horeeyo an la kulmaayo famaa tama makaan noqonin hada alkhaatiru khaatirkan xataa dakala calaya fulanu oo samaa si magacaab heblowa isoo gali ilaas iu soo galo bikamsiina dinaaran ah, markaas an dhaha ah, khatarki usoo dhahay ahaani kaalaan soo galay as dhahay oo iwalo konton dinaar fa akadtuhaa waa ka qaatay wakarajtu waa baxay faawalu man laqiitu ninka u horey la kulmi waxaas ahaay faqiirun darin nin faqiir oo indala oo qaala akmah oo yani oo oo indala-aanta ku dhash bayn bayna yaday muzayimin waxaas shoogaas nin oo oo tinta xiiraaya hortiisi halaqlo shaar tintas ku xiiraayaas dhahay tanaawaltuhu dalika kontankiyaan siiyey faqiirkii faqaala waxaas dhahay actiha almuzayin ninkii io xiiraay faqultu waxaan dhahayaas dhahay inahaa dananiir dinaniir waaye farafa raso madaxaas kor igu soo qaadias waxaas dhahay ma kulnaa laka inaka bakiilun anaga maku dhahin e bakiilaa tahay maku dhahin e waa lakasfisaa fanaawaltu almuzayin ki xirayansi faqaal waxaa tahay e ki muzayinka mundu qacda bayna yadaya laga bilaabo intaas isoo fadhiista ninka horteeyan hada alfakiir fakiirkaan muddadaas laga bilaabo akadtu maca allahi tacaala ilaahi waxaan la ballamay akdan balan an laa aakuda calaa xalaaqati shay inaan xiirmadiisi waxaan ku qaadanin maxaa yaala lama dad waa deeryeen qaala fa akadtuhaa waa soo qaati as dhahay qaatid oo kontonka dinar wadahabtu biha ila albaxr <laughs> badan ula tagay as dhahay waramaytu biha fiihi waa ku gem badiyaan ku gemi as dhahay waay yani danaamiirti danaamiirti qultu waxaan dhahay ilaas dhahay facala allahu tacaala bika wafacal ilaas waxaan kuu sameeyey waxaan kuu sameeyey aan ah, dhahay danaamiirti facala allahu tacaala biki wafacal eh, wafacal amrinikno falana nusada eh, ma axabaka axadun ma axabaka ma axabaka axadun axad maku jeclaado taasas ulaadooya ilaa adallahu allah ninkaas ilaahay waa duleeha alahay maa axabaka axadun axad maku jeclaado ilaa adallahu allah ilaahay waa duleeyahaa kaasriyaasu dhahaa radia allahu tacaala an ihalaatati saddexdaba dadka raamaysanay ahaayeen nafacana bihim ilaahayna ano anfaco marka sheekha musanifka waxaa dhahay qultu waxaan dhahay wasayati ljawaabu fi khatimat lkitaab insha allah kitaabka markin katimin aakhirkiis jawaabta ka imaan doonaa oo laga jawaabo an inkaari man inkara ahli lxikaaya xikaayadan dadkii inkireen ninka waxaa lagu inkirooya lacag oo asbada kuxoorino oo ilahay ku arzuq bab sufi bab aliyom sheekena markis shubhada ka dareemi asbada kuxoore lakin ninkaan hadda wax oo lacagta inay xaaraan ahayn oo shubha ku jirin mala sheegin lacag oo sida xalaal ahay aheyd waana hor lakin sababtaas hoori jawaabteedi akri kitaab aan aan kutusi doonaa ah, usaa ula sugeyna jawaabta eh, meana undaina lakin waxaa dawaa harta kisada in kaan khaadirkiisa wax udhahay bakiila tahay mar lamaadna waxaa asudhaay beesadias udhaay adiga haf jeclaada ilaa isku jeclaada ilahay waa duleeya asudhaay labadaas arimood aan rabaa inaan xoogaa hadal oo taaliix bixi horta bukliga waxawaaye hafka khayreedkiis waxaa siinaa dhahaa usoo ka cabsahaayo maalka inaaska nuqsaamo ilaahayna usoo ka hadlaayo bukliga waatadeeda laa yaxsabana aladina asdhahay walaa yaxsabana aladina yabkaluuna yay umalaynin kuwii ku bakiilaayaan ma ataahum allahu min fadlihi wixii ilaahay asiiye oo fadli ah oo fadligiisa huwa khayra lahum inaasu khayrooyn yahay bakil mala bal huwa sharon lahum bakilna namaas ay ku bakiilaayaan shar ay u tahay sayudawakuna maa bakilu bihi yawma alqiyama loqontaa loogeliyaa si kusoo bakiilay dhan a loqonta loogeliyaa yawma alqiyaama soo banan xadiid waxaa isku dhahay sala allahu alayhi wasalam iyaakum waxaa nigu digaa washuuxa bakiilnimo fa inahu alaka man kana qablakum waxaa soo haligi dadkii nigu horeeyey حملهم حسك حمباري على أن سفكوا دماءهم في قولنا إداني واستحلوا محارمهم محارم تولي إناي حال اشتام رواه مسلم قتل آدهم وحسك حمباري الفكرة دي خطر إغواية وإزدلائي محارم تولي هو حال الشاي وفي حديث آخر حديث كلا سبحانه صلى الله عليه وسلم حسك شاي السخي والسهي إلهي أستياع نغليه قريب من الله إلهي عكيس وولو ياي قريب من الجنة جنة واكحو ياي qariib min naar dadka waa u dhow yahay haddana bacid min anar naarta waa bacid min annaas bacid min allahi ilaah agkiis waa ka dheeryahay bacid min annaar naartan waa ka dheeryahay sahayga alaasaa buu sheegay qariib min allah qariib min aljana qariib min annaas bacid min annaar fakirkaa kusoo heri bacid min aljana waa ka dheeryahay baciid min الnaas waa ka dheeryahay qariib min الnaar ka dhow yahay wala jahil sakiy jahil oo saki ah lakin axab ilى الlahi ilahi agis lo kal jahil badan yahay min caabid bakil alo kal jahil rawahu lbayhaqi watabarani وayrahma وaqala sala الlahu alayhi wasalam asakaa ahtaa sakinimada shajarat fi ljana geed oo janad ku taal waaye wa aksaanha fi dunya laamaheeda addunyada aa kusoo raacraacan ninkii faman tacalaqa biguslin min alaan ida kamida eh, ninkii habsado oo sakaynimada geedkeeda laan kamida eh, ninka qaado ila ljana janadas geeha falaa yarju ljanata janada geli maayo ilaa sakay maayn laakin buklin waxawaa dhahay shajara fi naar geed oo naarta kusoo dhalays wa aksaanha fi dunya laanaheeda addunya ay soo raaraacdaa e faman tacalaqa biguslin minhaa laana ida kamida eh, ninkii ku dhago haadaw ila naar naartas hogaamiya falaa yajru naar naartana ma galo falaa yarju naar naarta ma galo ilaa bakiil qala imam xadad fi nasahi diniya waxaa dhahay shu wshuxu huwa isigi albukl lmufrid shadid bukl bakiilnima oo aad u daran waaye sidii bacdulculamaa ay dheheen waaye shuxiga xifs linsaani insaanka isku dadaalo calaa akdi ma fi aidi nnaas dadka gacantooda waxay kujiran askaas ku dadaalayo waayo laakin bukliga aldhahay bukli linsaan bima fi yadihi waayo gacantiis waxay kujira lasku bakiila gaayadiis waxa waaye an yabkil linsaan inaas insaanka ku bakiilo biikraaji xuquuqi waajibati caleyhi bakilnimada yoolkeeda waaye wixii kuwaajibo zakada aaskas ku bakiilo al dhahaa في مال العقوق واجبتي او في مالك واجبتي كالزكاة عمل اي وحي معنى هذا طواء ومن كان كذلك من ذات هذا وبخيل او حق اواي او هذارة او لصوشي وبنبحايو اي قوديقا او بخيل ما كسو عرورين اما من بخل بالانفاق نكيكو بخيل نخضو نفقين تفيجي الخيرات وحيالا صدقاتك في طرق القربات وحيالا الهي لو تواها نكيكو بخيل فحاله اهونه waa ka fudud yahay an xaali ladi qablahu ki hore oo waajib ku bakiilahay marka wayusama waaa usna bakiil waa iska dhahaa kan waxyaalaha sadakada oo sadaka badan lakin waajibka iska bixiyahay usna bakiil waa iska dhahaa maxaa yeele maal aad jecleysay maalka inaad cishta jecleysay wixii inaad bixiine waa bakiilay wixii usiga hadho oo rudbadiis kor uqaadi lahaay rabbiga agtiis darajaad kore isku heli lahaay kasta iyo khayraad oo baaqi ahaado addunyada u heli lahay skufakili marka maadaama alinsanu yurajixu imsaaka almaani calaa badnihi maadaama insaanka asrajixihaayo eh, inas maalka haayo askarajixihaayo inasbixiyo waxyaalihii ilaahay jecel yahay o iskaraad yahay marka bukli makakhaali ahaa lahay ninka wax beesada intis becel yahay aan lahay walaa yakunu linsanu manakla asdhahay imaamka jawaadan sakay xataa yakuna badru maali fi maxaab illahi arjacu cindahu waa mwaxyaalihi ilahay jeclaya maalka asku bixiyo ko agtiis kuraajix ah makasi ilaaska ahaado oo jeceyl badinyahay xaggiisi inaad isceshto saasaytia waxyaalaha oo bukliga culummadan ah, aayada qur-aanka ku yimideen xadiidka iyo culumad waxay ka dhaheen saas waay haddana waxaa hersan eh, ninkaan eh, maalkii aas dhahay kafmaku jeclaado ahad ilaa adalah llah ilahay waa duleya waxaan dhahaynaa isagana maalka oo tala jeclaado aada loo heedaariy manaa ilaahay fir waan ano eedi waaa وtuحibuna اlmaala حuba jaman xubi badan ajacshina tahay maalka haddana waxaas dhahay ilaahay subحaanaه watacaala wainahu ilaahay insaanka bixubi اlkhayr khayrka waxaa loodaa maalka lashadid jaceelka asuqawa maalka aaday kudaran tahay ala ku daran yahay ala maalka jaclaashadiisi haddana ilaahay waxaas tiri oo kale ya ayuha aladina aamanuu dulkii alla ina rumeeyo laa tulikum yani mashulinin amwaalki walaa awlaadikum iyo awlaadi can dikr illah ilahay xuskiis yani mashulinin waman yafcal dalika inki saas yeelo fa ulaaika kuwaas hum lkhaasiruuna kuwa khasaaren waa hadan ilahay melkal waxaa isku yiri inamaa amwaalukum maalahinya waawlaadikum awlaadihin fitna waaya hay dadka olid waawe matin waxyaalaha adduunka waa iska dheerayaan macnaha cibaadada iska mashhuulihaya ay diidayaan وaqala alayhi الsalaatu wasalam subana mas korkiisa al waxaa siri maafi ibani lama oo waraaba oo jaayaani oo baahan ursilaa maloo oo loo diray fi zaribati ganamin oo inaay mooro oo ganam oo eri ku jiro loo diray lama waraabo baahan waaye ma ahaanin hataa biafsada lahaa korka fasaadin badan eri min xub اlmaali wالsharaf maalka la jeclaado sharafta fi diini rajuli muslim si haleen maalka oo diinta oo ninka muslimka diintiis oy ufasaadayaan lamadaas waraawo oo bain oo eriyaal oo waxa loo dhexgeliyay si ufasaadayan ka daran kan eh, maalka jacal diintiis isufasaadka eh, jaceelka maalka diinta as ufasaadayaa waa eh, ka daran kana daran ومaعna dalik waxaway ana xub almaal maalka la jeclaado jaala jeclaado ninka oo ninkaasay diintiisay fasaadi haayaan sidii oo noo madaan waraa oo baahan hadii erey halkaas loo diro ay fasaadi haayaan ka e, badan saasaa la dhahay ninkii ma oo jaah iyo maal aad uu darnaado oo yani ujeclaado qalbiga uraac iyo manzila iyo tacdiim fi qulama quluub naas aska dalbo aasaad badanaas ubabaha alahay maalka jeclahay ninka dadka aad qalbiga usihaan intanan kibiraska qaadaa istus isgalaa dadkaas kuqorciyaa waa isu suubiyaa waa dadka dadka si si daahirka si aheenas tusiyaa daahirkas tusiyaa baadika si aheenas tusiyaa kas tawaaducaas ka tagaa kas waxyaalahaasi asaabkaasas no dadaalka eh, u dadaalay maalka iyo jaaha magac jiriska kas masalan khumuulnimadaas nacaa waxyaalahaas oo balaayaalkaas dhan a ah, ilaahay ku ibtilay haa ah, ninkii oo maalka aada u darnaa u darnaasho dadaal dadaalkiis ugu darnaado maalka waxaa khatar yaala waaweyn banbahaa iyo baniya yaala waaweyn ilaahay dhoorin oo naxariisiis kusoo gaaranin waxaa laga heedaarihaa allahi marka jaaha iyo maalka iyo in lagu dadaalo xaggoodii ya shidatu dalika waxaa kan la heedaariya waxawaaye maalka iyo jaaha jeclaashadiis hadis aad as udaran yahay waaye jaceylkaadi ad ukabtid oo qalbigaad dhan adkihadleed oo insaanka eh, weji kasto oo isku dalbaayo jaha iyo maalka oo isxaasilinteedi um, wax banaan iyo wax banaaneenba jiha weji banaan iyo weji banaaneenba maalka mu aawayelahay nay u imaad waa qawahaale bis kas marka waan ku mashquul samaa kaas waay kan oo jaceylka maalkana diidaayo cibaadadaska mashquuli haa si dadka badigoodii oo oo la fitney oo yani o oo ka dhaco ama hadii oo maalka loo dhaw loo dalbaal dhahay niya saalixa inaa aakhiradaada uu kaalmeysatid diintaadi ku dhoorsatid nafsadaadi daalimiinta ta tacdigoodi aduu u dhoorsatid iyo xaajada oo yani aduu u dhowrsatid dadka ad ubaahatid wax ad reedisid oo cibaadadana ay kaa shugliheenin iyo ilaahay dikrigiisi taqwadana ay adkafaaruqeynin iyo koof min allah ka maalkaas hel oo yani oo la tacbaha aan dhahay wax baas ay ma malahaanin dambina laha insha allahu tacaala waala kuli xaal jaaha iyo maalka oo qalbiga la raacsihayo la yareesto iyo jeclaalkoodi laga tago ya ya nabadgal nabadgelya badan aana taasaana dadaal badan oo takwadan udhawa al dhahay taasaana salafkii saalixa hanuunkooda uu shabahid badan taasas dhahay imaamsaaneti hadda xikaayada oo taman i shan boqol iyo taman i shanaad alxikaayat alkhamisata casharata bacda almia xaala boqol iyo tan boqol iyo tan i shanaad xikaayadeed can ibrahim alkhawas waa hor waan usoo maray minkaas horaan usoo maray tarjumadiis radi allahu tacaala canhu qaala waxaas dhahay dakaltu lbaadiyata maratan halkoo mar aan baadiyada gali fara-aytu nasraniyan oo oo nin nasrani gaala aan arki calaa wasatihi zanarun zanar waxaa la wax oo luuxirahayo dhaxda oo gaalada khaataan waay no fasalanii aصحbata waxaas iweedistay inaas ila saaxibo famashaynaa waxaan socoheyni asdhahay sabcata ayaam gaalada igfo oo dad oo ruhbaani liraa jira oo anduugka zaahira camal suufihayaan meel ilahay ku caawudaan diintiisa maciis uma qaal waxaas dhahay yaa raahib alxanafiya xanifiya diintii toosneed raahibkeediyo ibrahim saydi ibrahim alkhawaasa loo dhahooya hati ma cindaka min alinbisaat wixii agtaadi ahaaday oo lagu furfurmaayo lagu farxaayo keenbe fakad jucnaa waa baahanaye tadawa beriaas socaye faqultu waxaan udhahayaa dhahay ibra saydi ibraahim alkhawaasa dhahay ilaahi laa tufdixni ha iu ah, fadaaxaynin as maca hada alkaafir gaalkaan ha iu fadaaxaynin as ah, dhahay faraet waaan aan arki as dhahay fadaaxaynin an faraet marka dabaqan caleyhi kubsan saxan oo muufa saaran iyo shaahil baladubi iyo radbun e, timir iyo kuuzamaa saaran aan arkiyaas dhahay faakelnaa waa cuni washaribnaa wa waa cadni wamashaynaa haddana sabcata ayaam kale aan soconayaas dhahay saydi ibrahim khawaasa hadloya uma baadartu anaaso degdega waqultu waas dhahay aan dhahayaas dhahay yaa raahiba nasraaniya diinta nasraaniyada raahibkeediyo baadirigeediyo haati cindaka ik waxa kusaaraayo diyaalka babadiriyaalka waayn oo naag magacroosaayo waxa adduunka lagzaayda waxlakasugaayaan wixii agtaadi yaala adna keen faqad intahati nawbatu ilayka kolkaadi ala gaari macnaha tookadaadi ala gaari waay macnaha adag kusoo gaarti tookada fataka calaa casaahu raahidkii nasraaniga asku asku cuskadi asku taafsaday ushiis wadacaa waa daceys waa ilaah astuur waidambika bagayni lamax saxan aano yimidaas dha aleyhima oo fulo adcaafu ma kana calaa tabaki yani saxankeeya lii fuuli haloo laablaabkiis kan wax koowan le fuuli maano kanaa badan qaala waxaa saydi khatar waayo waxyaalaha caam imtixaan ma mogtahay ninka caamiga camal arko akid lakin ninkaan nin oo oo mutamakin as maqaamka oo mutamakin ku ahay nin oo weyn as ahay lakin naftigiis us naftigiisfisto waxaa galgar fatahayartu as waa wareeri watagayartu waa docsoomi as ahay wa abaytu an akula as waa diibi as inaa cuno fa alaxa calaya waa un un un lam ujib yeelinkiis as faqaala as kul cun fa inii aniga ubashirka waxaan ku bishaareyaa sayidi ibraahimka waasaa loo dhahaa bibishaarateyn yan ku bishaara lama bishaaro ixdaahuma waxawaaye waxaa sa jirin oo si kan loo keeni si diintiisi oo kaloocaneed maku keeni wax kalas ku keeni maxaas dhaha horta adiga si imaloohos mahine on lama bishaaraa aan ku sheegayo adiga ku saabsan ixdaahuma waxawaaye as dhahay horta ashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu ana muhamada rasuul manaa waa islaam ujeeda islaamnimadan soo gal bishaaradan waa shahaadateynka iskiri waxaa markaati kacaa ah inaas ilaah kala jirin ilaahay mooyaane eh, waxaan kalaa markaati kacaa ah sayidka maxamed ahaa rasuulka ilaahay inaas yahay sala allahu ala aleyh wasalam waxaa la zinaara zinaarki uxirnahay gaalada isticmaalaan inta kuxirahayan waaye eh, waa furi walukra tan bishaarada kale waxawaay asdhahay kultu waxaa dhahaya asdhahay matin daceys markis duceysaya allahuma asda in kana lihada lcabdi xadon cindaka hadii oo agtaadi nasiib iska leeyahay darajo iyo maqaam iska leeyahay fafta calayna wax noo soo fur qaal waxas dhahay saakalna ibrahim khawaas waxas dhahay bisa warka mayaa isku dhamaada sirta oo sir weyna mayaa ka dhacday bishaaro weynaas waxaasi naqmisaydi ibrahim ibrahim is wax la tusaaya ku jiri faakalna وعن وشربنا وعن ومشينا وسعني وحججنا واحجني وأقمنا سنتنا نغاني عن نغاني ماشي ومات رحمه الله تعالى والدي ودفن في البطحاء على الوزور مكة على الوزور رضي الله تعالى عنه نكاسي حاكم الصوفة نسأل نسيه وصلها وين وإلهي ووافد جي نسل صاحبه wax kalaamaane aala tusi usigane waqaala ilqawaas waxaas dhahay radi allahu tacaala canhu dawaa lqalbi fi kamsati ashyaa daawada qalbiga ah waxaa lagu daawaya shan shay qiraaat lqur'aani bitadabur qur'aanka oo oo loo akriyay tadabur kudadaalaya waxtaalan qiyaam lail cawadi lasoo jeedo salaad iyo dikr istifaar wakhalaa lbatn xaloosha la khaali yeelo oo wilaaka dharakid ad cuni waayno manaa adoo oo guriga rafid joogsatid watabaruc cinda sahar marki hiraaboodka la gaaro ya ilahay utadarucdid wamujaalasat saalixiin saalixiinta loola fadhiisto radia allahu tacaala canhu faaida weyn waayo ilahay anawaafajiyo shan shay oo kala adag waayo lakin mujaalas saalixiin waa iska helni waana heleyna hadana insha allah taasi waanoo sahlan tahay waxyaalahan kale ilaahina waafajiyo haddana waxaan sheegeynaa xikaayadii taman ila saadisata bacda almia boqol tan ila haad ruwiya waxaa la wariyey ruwiya waxaa la qiila anahu qiila waxaa loo dhahay lihudayfat mr marcash xudayfa oo mar cashi ahaaye oo loo nisbey ahaaye waxaa loo yiri raximah llahu tacaala ma acjabu ma ra'ayta min ibrahim min sayidi ibrahim bin adham radia allahu tacaala canhu maxaa au yaa badnaayo wixii ka aragti sayidi ibrahim bin adham radia allahu tacaala canhu waamadana biamdaadihi wanafacana binafaxaatihi qaala waxaas dhahay xudayfat lmarcash Ehm, rift madaxashi horta kisada man fiican ka gaarno waan usoo naqayeynaa waxaan ka sheegeynaa turjumadiisi waanu hor leeyahay laakin bisayd ibrahim waa soo marnay qaala waxaas dhahay xudayfa bakina fi tariiqi maka waxaan ku baaqi ahaana maka jidkeedi lam najid tacaaman ma helin uma dakalna kufa aan galnay guri meelinas haddana kufa aan galnay faaweynaa waxaan hooyani ilaa masjidin kharaabin masjid kharaabe fanadara ilaya sayidi ibrahim bin bin adham waqala waxaa radi allahu taala canhu wanafcna binfacati ya xudayfa atkaasa bika ljuu waxaan ku adkooyaa gaajo qultu huwa mara sheekh sis arkile waayo sheekha waxaa gaajadaas waay haysaa faqaala waxaas dhahay calaya bidawaatin yuwaadikeen isirtaas xaansho fajitu bi waa ula imid fakataba xarfigii bismi illahi الرaحmani الرaحimi an tacdiim abudu almaqsud alihi qasdaaya tahay atir bikuli xaalin walmushaaru ilayhi oo lki oo macbudkii loo tilmaamay bikuli macna macna kastaba loo tilmaamaya tahay markaasas abyaadani stegi haddana caasay ana xaamidun ana shaakirun ana dhaakirun ana jaa'icun ana khanicun ana caari hiya sitatun wa ana adamiinu binisfiha fakun idamiina linisfiha ya baari madxii ligayrika lahbu naarin hudtuha faajir cubaydaka min dukuli nnaar halaatas ku xigi sadexnaan bed iyo hadalkiiisa hormari hadi manaheed insha waxawaaya ana xaamidunan ahay asdooya saydi ibrahim ko ilaahiysa maadihaayo ana shaakirun ko ilaahis umahad shukrihaayo an ahay ana dhaakirun ko ilaahis xusaayo ahay ana jaaicunna waa ahay hasaayno ko gaajeesan ana qaanixun ko qanacsanaan ahay di isoo qeybtid ana caalin ko qaawanaan ahay hiyo sikatun oo taasaan aniga hadda anku aan ku sifooya asdahay lah waصfi waaye waana damiinu binisfiha aniga dhaay waxaan damaana qaadaan iskeedi iskeedi kusasin inaan ku hamdiyo on ku shukriyo on kuxuso lahdaas anaa damaana qaada alla nafsi wiyaayaasdaay marka ilaaho fakunu damiina binisfiha miskaan kale adiga damaana kaad gaajabeeya saanixnimadeey iyo caarinimadeey jabari alin umiyo niska kale adiga damaana qaad yani juucan ihaayo macnaha saas ika darji waayo mano qaawnaantan malashdiga marashe madxii ligayrika geyrkaadi inaan hamaano rahbu naarin khudtuhaa waaya dab holiciisi waayo oo aniga aan dhexgalay dab oo holiciis oon dhexgali waaye geerkaada biamaano faajir cubaydaka adoonkaadi ya ka kori kana wadyaal min dukuulina naarta inas galo alaatas koray uma dafaca ilaya alquruca xudayfat xudayfat lmarcashi waaa sayd ibrahim bin adham xaashan ana sidi way marki waxaa dha halaan asfore oo hadal faqaala waasa ukruj bax walaa tucalliq qalbaka ilaa billah qalbigaadana ilaahay mooyaane qof kale aku xirin wadfaci ruqata ruqcata c ruqcadaan kudhiib ilaa awali man yalgaalka ninka ku kulmaayo kan horeeyo qaala waxaas dhahay sheekh xudayfat lmarcashi fakarajtu waa baxay faawalu man laqiihani ninka igu horeeyey igu kulmi has ahay rajulun calaa baklatin oo bakal saaran nin oo bakal saaran a has ahay ninka igu horeeyey on la kulmi fanaawaltu ruca ruqcadii haanshaiiyaun dhiibi gobolkii haansho faakadahaa waa i qaadi falamaa waqafa aleyha mkis akrista as arki fakaa waa ooy ninkii waqaala waxaas dhahay ma ficluha saaxibu saaxibu hadi ruca maxaa suubihooya faqultu fi lmasjid lfulani asku jiraa masjidkaas heblo asku jiraa fadafaca ilaya waxaasi dhiibi suratan halkiis oo fiiha sita mia dinar lan boqol dinar ku jirto uma laqitu dane rajulan aakharan an la kulmay faqultu lahu waxa u dhahay as dhahay man saaxibu hadihi lbakla bakashaa ninkii hadda oo oo la sheekeysahay oo bakashaan fuli ya ya waaye qaal waxaan is dhaasa nasraniyun min gaal ah waayo sirta siyaab leh waayo fajitu marka waxaan u imid asdaa ilaa sayidi ibrahim bin adham radia allahu tacaala canhu faakbartu bilqist si wax udhaceyna u sheegay ninkin lakulmi is ahaay ninkaasa waqaala waxaa isdhaa amarka ina isku fartoom si mugtahay gaala is-aalaay masiilena isogaalaya umudaa amarka si sayidi ibrahim oo soo amrias usuliyey Eh, faqaala waxaa dhahay laa tamusahaa fainahu yaji saaca taawanin beesadaan hadananas imaha ninkaan hadha falama kana bacda saaca saaca ka bacdi makiis ahaaday jaa nasraniyu gaalkii waa yimid wa akaba calaa sayidi ibrahim bin adam radi allahu taala canhu asku oo ku dhacay oo kor dhacay wa aslama waa islaamay inaayadaa ku dhacday masiibtiis walilaahi dar darya ninki hiriya yaab badanaas dhahay yakunu ujaajan dunakum faida ntahaa ilayk yakunu ujaajan biya qaraar camal as ahaha dunakum idinka adisliwaayo soko idink la-aanki manaha yakunu ujaajanas noqahaa biya qaraar camal dunakum idinka sokohinya faida ntahaa ilaykum hadis hagtiina yimaado oo susooyoolow manaha as yimaado talaqaa tiibakum waxaas la kulmaa isgoonkiina carafkiina fayatiib isn waa isgooma markaasay oo qaraarka ahayna waa macaanaha manaa macaantiina arkaa waa macaanaha waa macaanaha macaantaa ku fiican qof oo macaana as noqonaa haddana waxaa aan usoo noqahaynaa hudayfat murash murash gaas ahaay oo fasilani noo soo wariya kheer alasiye huwa waxaa waala ninka hudayfa bin qatada almarash axadu awliyaai lumma kamid ahay awliyada umada mid kamid e eh. saxiba sufyaan athawri aslasaaxi way saxiba sufyaan athawri aslasaaxi way waxaana la oofsaday boqol iyo lixdan i kooda hijriga waruwiya anhu min kalaamihi hadalkiis waxaa laga wariyey casdhahi jiray in lam taksha haddaad ka cabsanin an yucadibaka allahu inaa ilaahay ku wacdaawo calaa afdali camalika camalkaadi kan uu fadli badan camalkaadi kan uu fadli badan hadid ka cabsanin aas dhahay inaad ilaahay ku wacdaawo fa anta haaliku ko halik damiyaad dhahay subaan allah taqwadooda ah, aad xadgudub ahayo ilaahay cabsi weyn ay qabeen waqaala waxaa s dhihi jira haddana jimaacu lkhayr khayrka aruurkiisa fi xarfeeni lama xaraf khayrka dhan asku aruursan yahay asku kulansan yahay hawaaya dhahay xilu lkasri xilu lkasrati xilu xilu lkasri waikhlaas lcamali lilah saasas dhihi jiray oo camalka oo ilaahay loo khaliso xillu lkasrati kasrati inakas jibinta oo xalaaloogidiis wa ikhlaasu camali lilah camalka oo ilaahay loo khaliso saasa kusoo kooway kaana digaawantaa waa fiireyna inta muskil keenay subxaan allah wallahu aclam subxaan allah alxamdulilah